allahuma wafiqna lima تحب watarda wabacd waa kitaabkeennii alfiyat siira waa darsigii sagaalaad biidni illahi tacaala waxaa darsigani ku gaar yahay awsaafu nabiy sala allahu caleyh wasalam nebiga tilmaamihiisii abuurka ahaa baabu dikri sifatihi sala allahu caleyh wasalam ay awsaafihi daahira awsaafta nebigu waa laba midna waxa weeye awsaafihi alkhalqiya midna waa awsaafihi alkhilqiya awsaafihi alkhalqiya awsaafihi alkhuluqiya mid waa tii lagu abuuray waataynu maanta dhiganayno ta ku xigtaana waa awsaafihi alkhuluqiya waa dabeecaddii iyo akhlaaqdii iyo dhaqankii uu kula dhaqmeeya addoomaha ilaah tan uu soo horraysiiyee ah sifadii iyo qaabkii uu abuurnaa inaad wax ka fahanto kow waxaad uga baahan tahay ambiyada ilaahay wuxuu u dooray wasfigii ugu cajiibsanaa marka qaabkii nebigu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inaad wax ka barataa waa daruuri iyo sida ilaahay tilmaamo wacan oo qaaliya u siiyey inaad fahantaa waa wax wanaagsan mar labaadkana waxay kaa caawinaysaa haddiiba aad nebiga ku riyooto salawaatu rabbi wasalaamu calayh inaanu shaydaanku ku qaldi karin ayaad ka fahmaysaa halka waayo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam see ka sugan man ra'aanii fi lmanaam faqad ra'aanii fi la laa yatamaalu shaytaanu bii qofka riyay ugu arka wuxuu ka dhigan yahay mid toos ii arkay shayddaanku iskuma kay shabaho xadiikaa dadku aad umay fahmine waxay u qaateen suuro alla suuraddaad aragto ee lagudhaa waa nebigii ilaahay nebigii baan arkay baad odhanaysaa waa qalad suuradan aynu dhiganayno iyo qaabkan aynu dhiganayno haduu noqon waayo waxaad aragtay waa wax kale shayddaan baa kugu lacaabay wax kalaa laguu sameeyey laakiin ma aad arag nebigii maxamed ah salawaatu rabbi marka waa inaad sifadan garan kartaa sida dherarka xagguu ahaa dhumucda inteebuu ahaa midabkiisu noocu ahaa timuhu caynkee bay ahaayeen sifooyinkan aynu dhiganayno waa inaad si fiican u hayso markaasaad odhan kartaa ciddan aan arkay een ku riyooday waa nebigii ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qadiyadda saddexaad ee aan ka horraysiinaa waxay tahay awsaafta nabigu ku abuuran yahay ma aha mid lagaga dayanayo ood odhan karta nebigu caynkaasu haayo ana caynkaasaan noqonayaayo camaliyad baan gelaya waa isqurxinayaayo seenaan iska dhigayaayo awsaaftan loo abuuran yahay ilaahayna mid buu kugu abuuray isagana mid buu ku abuuray hadday isku dhowaataan alxamdulilah hadday kala duwanaataan alxamdulilah wixii lagaga daynayay maba aha awsaaftu sida anad uga dayan karin labadiisa waalida dhalay iyo qabiilku ka dhashay ayaana muuqaal kale ugaga dayan karayn qodobka afraad ee soo raaca wuxuu yahay cidda sifaysa nebiga tilmaantay waa ummu macbad iyo hind ibnu abi haala oo labaduba waxay u eegeen oy ka bogteen xilli aanay islaamin dhammaan saxaabadii rasuulku wax si wanaagsan u tusaaleeya oo u tafsiiliya waa la waayay raggii intaasuu sano la joogay cajiibkuna waxay tahay dhammaantood marka la ydhahdo noo suuree hadal gud bay odhanayaan kaana axsan annaas dadku ugu qurux badnaa kaana kalqamar dayaxoo kaluu ahaa kaana kashams marka waxaa caddeeyey camar bni caas baa caddeeyey wuxuu idhi nebiga ilaahay haybadda iyo kalgacalka iyo weynaynta ayaana laba eegi jirinba oo intaanu eegno madax ilaa mijo maanaan ka bogan jirine haybadda markaan soo eegnaba waa ka jeesanayn dadkii kalaa sifaynayo si wacan u eegay bal camr bnu caas wuxuu yidhi anigu saddex laba xaalaan lahaa buu yidhi xaalad gaal baan ahaa oo aad baan u necbaa nacayb baanan la eegiba jirin necbaanshiyo ayaanan la eegi jirin xaaladna waan islaamay kalgacal iyo jeclaan baanan la eegi jirin maxaan idiin sifeeyaa marka markaa sifooyinkii labadaa sifuun bay ku wareegaysaa waxa ugu soo dhow cali bn abi aalib oo in yar ka sheegay iyo anas maalik oo iyaguna in yar ka sheegay laakiin labadaa wasi ayaan dul istaagayna maanta waxay u badan doontaa uun awsaaf iyo tilmaamo ayuu u badanaya casharkeennu wa rabcatan kana min alrijaali la min qisaarihim wala tiwaali baciida bayna almankibayni shacaruh yabluqu shaxmata aludni yuwafiruh maratan ukhra fayakuunu wafrah yadribu mankibayhi yaclu dahrah yaxliqu ra'sahu liajli nusuki warubama qasarahu fi nusuki waqad rawow laa tudacu nawaasi ila liajli nusuki almaxaasi wa rabcatan kaana wa kaana wuxuu ahaa nebigu rabcatan gobol min arijaali rag gobolkiibuu ahaa nin gobola nin dhexe ayuu ahaa gobol haddii la yidhaahdo waa nin dhexe aan dheerayna gaabnayna wusii caddeeye wuxuu uhi laa min qisaarihim wala tiwaali qolooyinka gaagaabanna kumuu jirin qolooyinka dhaadheerna kuma jirin baciida wuxuu ahaa miday kala fog yihiin bayna almankibayni labadiisa garaboo nin garbaha u weyn ayuu ahaa shacaruhu timihiisuna yabluqu wuxuu gaadhayay shaxmat aludun dhegta dacasheedu gaadhayay dacashaa dhegta ayaa timihiisu gaadhayeen yuwafiruhu waa badinayay maratan ukhraa mar kaluu badiyaa oo timaha sii daaya dhaqaa fa yakuunu wuxuu noqdaa wafra wafra ayuu noqdaa wafradaasoo yadribu gaadaysa oo ku dhacaysa mankibayhi labada garab wafradu markay garbaha gaadhaan hoosu dhacdaa wafra laydha yacluu marna waabuu hoos yacluu dahrahu marna yacluu wuxuu kor marayay dahrahu dhabarkaabuu gaadhayo marar buu dhaadhacayeen timuhu oy dhabarka gaadhayeen yaxliqu waa xiiraya nabigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ra'sahu ay shacra ra'si mudaafa qadaran timaha madaxa kaga yaala ayuu xiiri jiray liajli nusuki cibaaduu u xiirayaa iyo xaj mid ahaan wa rubbamaa marmarna qasarahu waa gaabin jiray fii nusukin markuu cibaadada noocaasa ku jiro marmar buu gaabinayay waqad rawow waxay wariyeen culammada xadiisku laa tuudacu lama dejiyo annawaasii timaha madaxa ku yaalla lama dejiyo lama xiiro ilaa liajli nusuki cibaado mooyaane wax kale looma xiiro nusukaasoo almaxaasi tirtira dunuubta kaa tirtiraya nusuka dunuubta kaa tirtiraya ee cumrada ama xajkaa ayuumbaa loo xiirtaa ayay wariyeen halka sheekhu wuxuu kaga hadlayaa nebiga dherarkiisbuu marka koowaad ka hadlo wuxuu yidhi joogga nabi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ahaa qof dhexe nin dheerna ma ahayn oo aad u dheer nin aad u gaabanna ma ahayn qof dhexe ayuu ahaayo noocaa dhexe loogu soo hagaagayo xadiiska umu macbadna waa ku gaadhi doonnaa laa min qisaarim wala tiwaali xagga dhumucdana baciida bayna almankibayn labada garab buu u kala fogaa oo waxay ku tilmaami jireen ninku hadduu garbaha u weyn yahay najaabada fariidnimada iyo raganimada iyo geesinimada iyo fahankaba waa uu ku fiican yahay tii buu ilaahay ka dhigayoo dhaqankaasay lahaayeen timaha miya saddex nooc bay ku kala sheegeen mar waxay idhahdeen timaha nebigu waxay gaari jireen dacasha dhegta macnaha tima aan dheerayn weeye oo uu ku simanuun madaxii iyo halkii timuu ka soo baxayeen marna waxa laidhi me garabkaabay gaadhayeen oo garabkay daarayeen marna waxa laidhi dhabarkaabay gaadhayeen culimmada qaar waxay isku dayeen inay kala rajaxaan oo yidhahdaan taa dhegta ayuumbaa ugu raajaxsan laakiin alqaadi ciyaad kitaabkiisa la ydhaa ashifa bitacriifi xuquuqi lmustafa wuxuu leey waxay siidaya maaha nebigu markuu timaha jarto halkaa dhagahay gaadhayeen maalmaha uu sii yaradaystana garabkay gaadhayeen labadaasay u badnaayeen isagoo garabkii ay taagan tahay ayuu duullaan u baxaya maalan safar buu u bil iyo laba maqnaanaya markaasaa laga yaabaa inay dhaadhacaan oo ay gaadhaan maxay dhabarkii gaadhaan marka waa saddex stage saddex darajo oo kala dambeeya tuu laakiin u badnaa waa inay timo halkan ay istaagaan qoladeenna yarree dhallinyartee timaha imka dhaqda ayaa waxay soo maqleen nebigu timaha waa dhaqan jirayoo dee annaguna timahaanu dhaqanayna marka oo innagii qadinaan nidhi qadiyaddina waa khilqi waa abuur wax ajaroo lagu helayaa ma jirto khilqiga wax ajaroo lagu helaya haba yaraatee ma jirto waa marlabaadkee faariq baa idin dhexeeya haddii timahaagu jilicsan yihiinoo carabta u eegyiin waa laga yaabaa inaad la baxdo laakiin aad jidhiir la baxdo ood iyo cadaad la baxda <laughs> mushkilad bay kugu haynayaan mushkiladna way kugu haynayaanoo ma dhaqi kartid oo ma feedhi kartid qadiyadda janaabadana oo khatar janaabada waxaa la doonayaa in la gaadho timaha guntooda tin kasta gunteeda janaaba ah markuu meedhana waa inuu gaadho qofka timaha aad u badya noocani maba gaadhi karo waa adkaanaysa allahuma ilaa tuushu isku furo isku asqeeya waa laga yaaba marka faariqaasaa jire timahooda sidii caadiga ahayd ha hagaajiyaan qaarna waa marmaraana waa idinka arkayba saddexdaa markuu yidhi wuxuu yidhi nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi marwar buu xiiran jiray waa mulukayn jiray markuu nusug galo nusug annusug waa cumrada iyo xaj ka mid ahaan nebiga cumrooyinkiisaa badnaa afar cumro ayuu umraysta laakiin xajkiisu sayn shalay sheegnay hal xaj buu ahaa markaa isugeynta shan bay noqonayaan lama hayo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi oo xilli aan xaj iyo cumro ahayn timaha wada mulukeeyey markaa nabigu wuxuu u xiiran jiray nusuga waliba waa sii ammaano aad buu u ammaanay kuwa xiirtaa raxima allaahu lmuxalliqiin qoladiitii baa doonaysa gaabsata waxay dhahdaan wlmuqasiriin rasuul allow kuwaana u ducee raxima allaahu lmuxalliqiin kuwa mulukeeye ilaahay u naxariisto sidaan wlmuqasiriin raxima allaahu lmuxalliqiin kuwa timaha dhammeeya mar afraadkii buu ihi wlmuqasiriin iyo kuwa gaabiya marka labadu way ku bannaan yihiin laakiin waxa fadli badan in la mulukeeyo la xiro waana nooc tafaa'ulo waxaad leedahay ilaahay ow dembigii sidaa iga dhammee san anuguna timaha u dhammeeyey marmarna waa gaabin jiray qadiyad kaloo dheeraaduu sheekhu ku soo darayoo baabkeenna aan khusaynin laakiin liajli faa'ida culimmadu xadiis bay wariyeen odhanaya laa tuudacu nawaasii ila liajli nusuk timaha ayaan la mulukaynin mar xaj iyo cumro la jooga mooyaane xadiiskaasi ma asixin horta waa xadiis daciif ah sidaa awgeed waxa bannaan timaaga inaad xiirato adoon xajba joogin aad iska mulukayso xanuun u xirataya ee iska khafiifisayo iska nefistaya waxoogay bidaar ku qarisaya saa doonta u xiiro oo waxay kuu badan tahay waa kuu bannaan tahay inaad timaahaga mulukayso inaad kala baratana waa kuu bannaantah inaad la baxdana waa kuu bannaan tahay laakiin nabigu wuxuu raaciyey calayhi salaatu wasalaam man kaana lahu shacrun falyukrimhu ninka tima la hadhayow timaa karaamee karaameyntoodu waa maxay in la maydho si fiican loo nadiifiyo oo si fiican loo dhaashiyo oo si fiican loo feedho timana waan la hadhaya waanan dayacaya waxa weeyaan waa arrinaan wanaagsanayn ama xiirashada imka innagu wixiiba xiirashaynu dhukurashadaanu dhahno dhukurashada in lagu cibaadaystaaye waxay gaar u tahay khawaarij khawaariji waxay ku cibaadaysanayeen inay timaha xiirtaan marka waa kii layidhi siimaahum taxliiq calaamadoodu waa inay wada dhukuran marka cibaado maahee qofku iska xiran karaa laakiin markay cibaadada tahay waa marka xaramka la joogo ama xaj loo joogo ama cumro wa rabcatan gobol kaana ayuu ahaa min arijaali rag gobolkii buu ahaa laa min qisaarihim qolada gaagaaban ma ahayn wala tiwaali cidda dhaadheerna ma ahayn baciidan bayna almankibayni labada garab buu u kala fogaa shacaruhu timihiisuna yabluqu wuxuu gaadhayay shaxmat aludun dhegta dacasheeduu gaadhayay yuwafiruhu marna waa badiyaa maratan ukhraa mar kale fa yakuunu waxay noqotaa wafra iyo jamma iyo lamma timaha lagu kala qiimeeyaa wafradu waa marka garabka la gaadhsiiyo yadribu mankibayhi labada garab ayuu garaacaya yacluu marmarna wuxuu fuulaaba dahrahu dhabarka yaxliqu nebigu waa xiirtaa ra'sahu madaxiisuu xiiri jiray ay shacra ra'sihi liajli nusuki cibaada awgeed wa rubbamaa marmar iyo dhifna qasarahu fii nusukin waa gaabinayay waqad rawow waxay wariyeen culammada xadiisku laa tuudacu lama dejiyo annawaasii foodaha foodoo keliya maaha waa timoho dhan ilaa liajli nusuki nusug mooyaane almaxaasi dunuubta tirtiraya ee dunuubta daadinaya abyadu ayuu nebigu ahaa qof cad oo qad shurriba la cabsiiyey xumratan casaan qof cad oo casaan lagu daray buu ahaa calad kor martay wa fi saxiixi saxiixaynkana waxa ku sugan asharu lowni midabkiisu dhalaalayo ayaa sabata sugnaatay wa fi saxiixi saxiixa waxa ku sugan ashkalulcaynayni indhaha ayaa waxoogay guduuda iyo casaana lahaa ay xumratun ladaa bayad alcayni ay xumratu waxoogay casaana ku jiray ladaa ay fi bayaadi alcayni isha inteeda cad in wiilka ahayn waa xaydhka eh ayaa in yaroo casaanay ku jirtay walicaliyin calina wuxuu tilmaamay adcajun casaan ma jirine way caddayd wiilkuna waa madoba wa fusira waxa lagu fasiray bishiddati sawaadi filcayni yura indhaha in madow laga arkaayey halka wax laga arko ayaa aad u madooba wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan annahu nabigii salawaatu rabbi wasalaamu calayhi jacdu shacri timihiisu inay ahaayeen timo istaagaya oo taagnaanaya laa sabidun qaar aad u jilicsan oo yilixa maaha walaa bijacdin qaar jidhiidhana maaha alkhabar saasaa khabarku tilmaamaya xadiisku tilmaamay wa can caliyin calina waxaa laga wariyey sabitun ay shacruhu sabit timihiisu waa jilicsanaayeen lam yahbut isnaaduhu xadiiskaasi ma sugna wa kaana waxaa kaluu ahaa kafallixyati garhkiisu miduu cufan yahay oo isku jiro oo garh weyn buu ahaa midabkii buu sheekhu soo gaadho wuxuu idhi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa abyadu musharaban xumratan waa caddaan casaan lagu daray marka guduud wacan buu noqonayaa ama casaan qurux badan buu noqonayaa hadduu cadaan noqon lahaa caddaankii yurubiyaanka ee sambabko kale ayuu u ekaan lahaa casaan hadday noqotona casaanku waxoogay inuu marka dama madow gaadhaabaa laga yaaba laakiin cadaan casaan lagu daray waa midab qurux badan weeye oo carabtuna ay u badnayd aadna ay u jeclaayeen xadiiska odhanaya asharu lowni midabkiisa ayaa dhalaalayay isagu muu sheegin midaba wuxuu sheegayuun midab dhalaala midab kastoo saafina uu dhalaala midowgaa dhalaala maariinkaa dhalaala cadaankamidab kasta oo saafiy waa dhalaala marka midabkii aynu ka nimin noocaas ashkalulcaynayn indhihii midabkeebuu ku lahaa xadiiska saxiixa ku yaalla wuxuu odhanayaa ashkalulcaynayn ashkalkiibay culimmadu macnayne waxay idhaahdeen inta xayrkee cad ayaa waxoogay casaanay ku jira ali bn abi aalib oo dadka uga xog ogaalsanaa ugana dhowaana muxuu dhimay waa adcaju lcaynayn waxa weeye inta cadna aad bay u caddahay inta madowna aad bay u madowdahay markaasaatay indhahaas noqonayaan indha qurux badan inta cadina aad ba u cadday xaydhki inta madowna aad ba u madowdahay oo waayo culimmadan wariyey iyo saxiixaynka lagu wariyey ashkalulcaynaynka maxaa lagu macnaynaya waxaa lagu macnaynayaa raawigii arkay wuxuu arkay fii xaali ghadabin xilliga nebigu cadhoodo kaanat taxmaru caynaah indhuhu waa casaan jireen aw xaala khudbatin xaaladda khudbaddana kaanat taxmaru caynaah kaanahu mundiru jeyshin yaquulu sabbaxakum wamasaakum xaaladdaana indhuhu waa casaan jireen wa fii xaali safar xaalad safaroo la daallan yahayna inuu arkay baa laga yaabaa laakiin xaalad caadioo la degan kaana adcaju lcaynayn waayahay xaggii timaha cali bni abi aalib wuxuu wariyey xadiis odhanaya kaana sabid shacar timihiisu iyo lix bay ahaayeen aad u jilicsan taa xadiikiisu waa daciif ma sugnaa nebiga timihiisu noocan jilicsan ee dabayshu ay la tagta ma ahayn kuwa adag ee aadka u qallafsanna ma ahayn muxuu ahaa kaana jacda shacar waa timo marka la feedho feedhmaya marka la daayana sidaa ahaanaya hadday yihiin sabit marka la feedho dabeesheere soo dhacdaa kala tuuraysa haday yihiin jucuudo aad u adagna oo qadad ah jacdun qadad baa la raaciya markay jidhiidha noqonayaan ee adagyihiin kuwa hadday yihiinna dee waxaa laga yaabaa ba yeelan maayaanoo waxay noqonayaan timo aan wanaagsanaynoo aan ku habboonayn nebiyullaahi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka timihiina waa noocaasoo waa timo dhexdhexaada marka arab la eegayo kuwa feedhma ee si fiican u feedhmaya ayaa u yaqaaneen jacdu shacar markay adkaynayana maxay odhanayaan jacdun qadad xagga garhkana kaana kasallixya wuxuu nebigu ahaa mid garhkiisu cufan yahay oo dhankan iyo dhankan iyo hoostaba u cufan yahay culimmada fiqiguna markay sheegayan waxay dhahdaan garhka cufanaya kaaan cufnayn markay weysada marayaan maxaa lagu kala gartaa haddii halkaas saanta iyo diirkii laga arko garka dhexdooda waa gar khafiifa haddii laga arkooyo halka wuxuun ka sii jeedaana hee waa kaulixya markaa sidaasaa nebigu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka meesha maxaa ka baxaya garhxiirkii baa ka baxaya qofku waa inaanu garka xiirin sunno nebi maaha salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa inu iska daysto xataa hadduu intii hore xiiri jiray waa inu iska daayo dad qaar baa waxay ku odhanayaan oo dee imka way ciroobeen ciradaaba ka qurux badane waad qurxin doontaaye ya oo iyagaaba lagama jeesan ninku markuu si fiican u soo xidhnaysto laakiin qaar baa laga yaaba inay mahmaadii dumarka soo qaataan oo yidhahdaan war meeshaan ugu gaboojinine makiinadiiwalla raganimo kuu hayn iyo dhallinyaronimo makiinadnimo haysee iyaydaan rabbi seegin abyadu waa caddaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qad shuriba waxa la waraabiyey xumratan casaan casaankaasoo calad kor maray wa fi saxiixi saxiixaynkana waxaa ku sugan asharu lowni abata waxa sugnaaday asharu lowni midabkiisuna dhalaalay wa fi saxiixi waxaa ka sugan ashkalulcaynayni ay xumratun casaan ayaa ladaa bayaadilcayni halka ishuu caddahay ayaa waxoogay casaana lahayd walicaliyin alina waxa laga wariyey adcajun ay huwa adcajun nebigu wuxuu ahaa midindha cadcad adcaj waxaa la ydhahdaa inta cadna aad bay u inta madowna aad bay u wa fusira waxaa lagu fasiray bishiddati sawaadi sawaadka ayaa aad u madoobaa filcayni yura isha halka wax laga eego yura ay yara halka wax lagu eego wiilka ah ayaa aad u madoobaa laakiin saynu ku macnaynaa saxa oo adcajulcaynayn buu nebigu ahaa wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku sugan annahu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh jacadu shacri timihiisu inay yihiin tima adayg xiga oo istaagaya laa sabidun aan yilix ahayn walaa bijacdin jidhiidhna ahayn alkhabar ay haakada alkhabar saasaa warkaiyo xadiisku ku yimi wa can caliyin cali waxaa laga wariyey sabidun ay huwa sabidun timihiisu waa dabacsanaayeen ama waa jilicsanaayeen lam yahbut isnaaduhu sanadkiisu ma sugna wa kaana waxa uu ahaa kaalixyati mid garhkiisu uu cufan yahay wa ashcara sadri daqiiqa almasruba min suratin xata yuxaadii lababa wa kaana shatanan kafuhu walqadam wahuwa alghaliidu quwatan yastalzimu waayahay wa ashcara sadri laabta ayuu nabigu ku lahaa timo laabta laabta waa garanaysaan marka halka laga yimaado ee feedhaha korka wixii ka sareeya ayaa sadri laydhaa sadrigaa timo wanaagsan buu ku lahaa daqiiqa almasruba almasruba odayaashaynu soomaaliga weydiin doonnaaye timuhu hadday laabta hoos uga dhaadhacaan xagga xudunta u dhaadhacaan liidkaa yar baa masruba laydhaa liidkaa yar timaha ka baxa ayaa masruba laydhaa qoladii af soomaaliga inaga ficnayd baa la weydiinayaa miyaa timaha horta soomaalidu magac u kala bixiyeen mise iska afrikaan bilaa timaha bay ahayenoo magaculamay <laughs> bixin taa waxaa la weydiinayaa qolooyinka inagaga yaqaan bimacnaa waxa weeye nebigu intan timuu ku lahaa liid yar buu ku caloosha timo kale kuma lahayn ee liidkaa yar ee xudunta gala ayuu lahaa xataa yuxaadii ilaa uu la sinmaba lababahu allabba waa dhuunta ilaa ay soo gaadho liidkayr saasuu socday ilaa ay lababka gaadho wa kaana wuxuu ahaa shasanan mid adag kafuhu calaacshiisu way adkayd walqadam iyo cagtiisuba waa adkayd gomadu wa huwa alghaliidu waa adayg quwatan yastalzimu arrintaa adayguna yastalzimu wuxuu wataa quwatan awood buu wataa iyo xoog ayuu wataa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu alayhi laabta inta sare timu ku lahaa shaash buu ku lahaa masruubaduna liidkaa yaree ka bilowda labada naas dhexdooda ilaa iyo xuduntana liid yaroo timaabuu ku lahaa xataa yuxaadii lababa ilaa uu ku beegmo allabab oo ah dhunti wa kaana wuxuu ahaa shasanan miday qallafsantoo adag tahay kafu fuu calaa cashiisu iyo walqadamu gomadda hooseba labadan gacmood iyo labada cagood ee hoose labadaba wuu xoog badnaayo waa shay ay aad loo jecel yahayoo ninku shaquu qabanaya wuxuu qabanayay xoog buu qabanayaa socodkiisuna socod awood leh oo itaaluu noqonayaa ama hadduu laga yaabo cagaa hoose u yaryahay waxaa laga yaaba inaanu laxaadsan karin ama aad u lugayn karin ama aad u ordi karin amaba jidhkiisu aanu quwad yeelan karayn waayo ilahay isku beegaa ninkuu ilaahay quwad la maagan yahay cagihii xambaare laabuu soo raaciya haddaad aragto inuu caguhu yaraadaan laga yaaba awood badan aanu yeelanin wa ashcara sadri laabta ayuu tima ku leeyi daqiiqa almasruba liidka yaree timuhuna waa dhuubayin min suratin laga bilaabo xataa yuxaadi lababa xudunta laga bilaabo ilaa ay dhuunta la sinaanayso wa kaana kafuhu calaacashiisu waxay ahayd iyo walqadamu gomaduba waxay ahayd shaanan wa huwa alhaliidu wa adayg yastalsimu arrinkaasina wuxuu dabada ku wataa quwatan awood buu dabada ku wataayo haddii calaacashi iyo caguuba xoogganaadaan qof xoogan buu noqonaya idaa mashaa hadduu lugeeyu socdo ka'annamaa waxaad mooddaa yanxadu inuu ka hoobanayo min sababin taag meel taaga inuu ka soo hoobanayo ayaad mooddaa min sucudin wuu sii xoojiyey wuxuu meel kore yaxudu mid ka soo dhaadhacaya idaa mashaa socdo kaannamaa waxaad mooddaa taqallaca inuu ka tallaabsanayo min sakhrin sallax inuu ka tallaabsanayo si fiican buu cagta u qaadayay ay qawiya mashyiin socodkiisaa xoog badnaa musrica waan u dheerayn jiray yuqbilu waa qaabilaya kulluhu siduu u dhan yahay idaa maltafata hadduu daymoodo wuu wada daymoonaya jidhkoo dhan buu wada leexinaya walaysa muu ahayn yulwi mid duwa cunuqahu walaysa ma aha yulwi midduwa ah, duwa cunuqan luqun talafutan isagoo xadaymoonaya luquntoo keliya ma duwi jirine wuu wada eegi jiray jirko dhan ayuu wadeereejin jiray markuu wax eegaayo saddexdan bayd wuxuu kaga hadlayaa laba qodob oo keliya qodobka hore waa socodka nebiga calayhi salaatu wasalaam qodobka labaadna waa markuu wax eegayo siduu wuxuu eegi jiray wuxuu soconayay saxaabadu waxay ku macneeyeen markuu nebigu soconaayo waxaad mooddaa inuu meel ka soo hoobanayo bimacnaa wuu ciribsanaya wuu ciribsan jiray dabeetna qofku markuu ciribsado maxaa ku dambaynaya dhulkii fari horaa ku dambaynaya dabeetna kor buu isu qaadaya qofkii mar walba dhulkuu ka kacaya bimacnaa muu ahayn dadka cagaha jiida dadka qaar cagahay jiidaano meeshuu maro waa la sii arkaa ee wuu qaadaya intuu cagta qaado ayuu saxaabi kale wuxuu ku macneeyey kaanamaa yataqallacu min sahra sallax inuu ka tallaabsanayo lugta saanibu dhulka uga goynayey markaasuu saanibu dhulka u dhigayy taasina waxay keenaysaa qofku inuu si xoogganna u socdo dheereeyana ayay keenaysaa baynama hadduu dhulka ku jiido cagaha inaanu meel gaadhin ba laga yaabaayoo intuu sii siigaynayo ee in la arkaabaa laga yaabaa oo meelahan dhul lagu gaadho weliba socodkiisu aad buu dheeraa abu hurayro kale wuxuu lahaa nebigu hadduu dhaqaaqo qofka mar la dhaqaaqaa wuu rafaadi jiro waxa weeyaan waa uu daali jiray kaa isagoo isaguba dan ka lahayn ayaa beerfara qaadi jiray siduu u gunucsanayo isleeyahay u gaadh marka socodkiisu aad buu dheeraan jiray waanuu socon jiray sidaa la tilmaamay laakiin soomaalidu markay leeyihiin dacwadu keedii ka tagto kii nebigay gaari weyday nebiga meeshay dacwadu ku aragtay iyo uwarkaa halkay ka keeneen waa uun iska sheeka soomaaliya qodobka labaad waxa weeye iltifaatka qadiyadda iltifaatka iyo daymadu culimmada qolooyinkale cilmi nafsiga waxay leeyihiin iyo culimmada shareecaduba iltifaatka qofka waxa laga gartaa rasaanadiisa iyo khifadiisa fudaydkiisa iyo deganaantiisa haddaa arto qof saa u daymoonaya dhan walba saa u eegaya markiiba waxaad hoosta ka xariiqi he inuu aad u fudud yahay nin daymadiisu xoogay muddo ay qaadanayso oo meesha wuuda eega haddana ka boganaya hadhow ka soo noqonaya haddana meel kale ka boganaya haddana tooskaa isaga soconaya inuu degan yahay baa lagala soo baxaa nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayh luqunta keliya waxba kuma daymoon jirin ee toos buu wadaeegi jiray markuu wax eegaayo kaanamaa laguma laha luqunta in wax laga daymoodaa wax xaaraan ee sifadii nabigeennu sheegaynaa qaabkii alla u abuuray abuurkiisu waxa markuu xeegaya sangar buu maqlay inuu soo wada jeestu marka taasaynu ka hadlaynaa weeye waxaana amaaradee u noqonaysaa deganaan qayr caadiya ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ku manaystay idaa mashaa hadduu socdo ka'annamaa waxaad mooddaa yanxadu inuu ka soo daadagayo min sababin meel sare min sucudin meel la koray ayaa yaxudu uu ka soo dhacayaad mooddaa ida mashaa hadduu socdo kaannamaa waxaad mooddaa taqallaca inuu kor isaga qaadayo min sakhrin sallax ka tallaabsanayo ay qawiya mashiin kaana wuxuu ahaa qawiya mashiyin mid socodkiisu xoog badan yahay oo musrica dheereeya ayuu ahaa xagga socodka yuqbilu waa soo jeestaa kulluhu siduu u dhan yahay idaa maltafata maad wasila ida altafata hadduu iltifaatayo alifkuna waa alfu ilaaqe hadduu daymoonayo wuu wada daymoodaa walaysa muu ahayn yulwii mid cunuqan luqun talafutan marka uu daymoonayo ka'annamaa waxaad mooddaa caraqahu dhididkiisa kallu'lu'i sida luulka oo kale ay filbayaadi caddaanta iyo wasafa saafinimada idaa ru'ya haddii la arko caddaanta iyo saafinimada luul baabaad mooddaa dhididkiisa tajmacuhu waxaa oo ururin jirta weeye ummu sulaymin ummu sulaym tajcaluhu waxay ku dartaa fii tiibihaa uduga ay marsato ayay ku dartaa fa huwa isagu la camrii ay la mucammiri ilaaha cumrigiisiiyaan ku dhaartaye afdalu waa ka ugu fadli badan yaquulu wuxuu yidhaa man yancathu ka sifaynaya maa qablahu hortii aw badahu gadaashii ra'aytu maan arag qadu weligay milahu cid lamida weligay ma arag ayuu ku soo gebagabeeyaa qofkii sifaynayaaba nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaynu aragnay waxyaalo badan oo ka mid ah haddiiba uu dhidido dhididkaasi ha noqdo socod ha noqdo hurdo hadduuba dhidido dhididkiisu cayn ku ahaa luul buu ahaa luulkuna waa macdan cad oo dhibcadhibca ah oo kuukuusan oo saafinimada iyo quruxda loo soo qaato umu sulaym baa warinaysa arumaysaa aw alqumaysaa aw sahla aw ramla afarta magaca waa lagu sheegaye gurigeeda ayuu jiifsaday waxay u dhigtay gog goga waa garanaysaa somaa dhalinyaro gog bay u dhigtay waa saanta geela saanta geela marka laga shaqeeyo ayaa lagu seexiyey saantii kollay meelo godan bay yeelanaysa waa nebigu waa dhididey dhulkuna waa kulayle halkii godneed ka dhuranaysay dhididkii deeta ku toose maa tafcaliin maxaad samaynaysaa deeta yaa rasuul allah ajcaluhu fii fa huwa adyabu tiib udugan dumarku diyaarsadaan in la hagaajiyo ayaan ku daraya udug ka cajiibsani mama jireen nebigu uma diidin salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa'il ibnu xujrina wuxuu tilmaamay nebiga haddii aan salaamo maalmo idil baan sii ursan jiray gacantayda haddaan salaamoon bariidiyo umaan baahnaynba wax cadare maalmo dhanubaan halkanubaan ka qaataa khalaas ilmaha yaruu madaxa u salaaxo muddaa la dareemi jiro loodhan jiray nebigaa madaxa u salaaxay dariiqu maro ayaa la sii urin jiray hal maray salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo ilaahay udgoonaysiiyey ayuu haddana uduga wax la sheegana wuxuu u urta fawsha inagoo intan dambe soomaaligu xumaaday wax walba ur loo bixiyey cadarku wuu urayaa bay koodhanaya har ah ma uraye wax urta waxa loo yaqaanay wixii maarata qarmuuna ur laydhaa tan kale waa carfayaa waa kamkamayaa iyo soomaaliga waxyaala kaluu leeyihi marka urta xun nebigu waa necbaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh saa ogeed baa wuxuu lahaa xubiba min dunyaakum altiibu wannisa wa jucila quratu cayni fi salaa adduunkiinna udug iyo islaamaan jecelahay salaadana waxa laga dhigay shayga aan ku farxeen ku reeye ee aan ku nasto kaasi waa diibkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qolooyinka sifaynaya ama saxaabada ha noqdaan ama dadyoogii kale ha noqdaane waxay ku gebagabayn jireen maa ra'aytu qablahu walaa bacdahu milah horay iyo gadaal weligay wax la nooca ilaahay ima tusin marka waa markay halkay ku soo gebagabeeyaan kaanamaa caraquhu dhididkiisa waxaad mooddaa ka lulu'i sidii luulka oo kale ay filbayaadi xagga caddaanta iyo wasafaa'i hamsihii waxaa loo jaray lidaruurati nadm idaa ru'ya haddii la arko tajmacuhu waxaa ururinaysa way ururin jirtay ummu suleymi weeye tajcaluhu waxay yeeshaa fii tiibiha fa huwa isagu lacamrii ay la mucamiri ilaahay baan ku dhaartaye afdaluhu waa ka ugu fadliga badan yaquulu wuxuu yidhaa man yancathu ka sifaynaya maa qablahu hortii aw bacdahu gadaashii ra'aytu maan arag qadu weligay milahu cid la mida weligay indhahaygama saarin qaarkood waxay idhahdeen nebigaa la weydiiye oo nebiga ka warran lam ara shayan axsana minhu wax ka qurubadan weligay ma arag waxa la weydiiyey oo nebiga la xajtaa la weydiiyey ka warran xajatul wadaacu adiga arkaye waxay tidhi kalqamari leylata albadri jaabir cabdilaahi wuxuu yidhi habeen nabigu soo labistay oo xullo iyo isku joog buluuah akhtara uu soo xidhay ayaan marna dayaxa eegaa marna isaga eegaa talow keebaa qurux badan tartan baa socda talow hee keebaa qurux badan baan u kala saari waayay buuri abu hurayrana wuxuu yidhi maa ra'aytu axsana min rasuuli illaah kaana ashamsa tajri min wajhihi cadceeddu waxaad mooddaa inay wejigiisa dhex qaadaysaba anas maalikna wuxuu idhi maa bacaa allahu nabiyan ila xasana alwajhi xasana asawti wa kaana nabiyukum axsanuhum sawtan wa axsanuhum wajha ilaahay nebi ma soo saaro ilaa hadduu soo saarana isagaa dad uga cod macaan uguna muuq wanaagsan nebigiinnuna isagaa uguna cod wanaagsanaa dhammaantood uguna weji wacnaa dhammaantood buu saasuu odhanaya radia allahu tacala canhu ardaa baabu dikri wasi umi macbad alkhusaaciyati waqad taqadama dikru smiha ummu macbad waynagii soo aragnaye maxay tidhi ummu macbad waynagii nidhi in yarbaa nebigu la joogay inta neef adhiya la maalayo ee haddana caaniheeda la dhammayo muddo yaroo kooban laakiin qof dumaroo aad u dhug badan oo aad u fiiro dheer ayay ahayd ishay gelisay waa ka bogotay kadibna si aftahame leh ayay u soo bandhigtay isagoo nasriya waa heli kartaan laakiin sheekhu iyadoo nadmiya ayuu inoo tilmaamayaa taquulu waxay tidhi fiihi ay fii wasfihi markay sifaynaysay bilisaanin naaciti bilisaanin carab naacitin tilmaamaya waxay ku tidhi ablaju wajhin weji ifaya ayuu ahaa daahiru lwadaa'a quruxdiisuna bannaanka ay taaganto muuqanayso oo aanay qarsoonayn daahirulwadaa'a quruxdiisa iyo dhalaalkiisu aad buu muuqdaa daahiru lwadaa'ati alkhalqu minhu alkhalqu abuurkiisa oo minhu xagga nebiga ah lam tacibhu may ceebaynin ujla hilib iyo baruuri may ceebaynin kallaa haw fadhiin walam tusir bihi may nusqaaminin min saclatin weydnimo hilibna ma cuslaynin weydnimo iyo caatana may helin adcaju waa kan dacjigii cali waa lagu waafaqay indhihiisa waa cad yihiin wlaahdaabu baadadkuna fiiha waxa ku sugan wadaf baadadka waa garanaysaan baadadkiisa dharar baa ku sugan min tuuliha siday u dheer yihiinba wadafaa ku sugan aw aafun aw caafun aaf iyo cadaf waa isku macne xarafkun bay ku kala duwan way soo laabmeen baadadku markay dheeraadaan kuwa gaagaaban baan ayaan soo laabanin baadku hadduu dheeraado xagga horu ka soo laabmaa xagg horu soo yarlaabanaya qadafuu yeesha wuu soo laabmay wljiidu luquntuna fiihi ay fii wasfihi sadac luqun taagan bay ahayd oo qotonta wasiimun waa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kaana wasiiman ay jamiilan qurux badan wasnan wa macnan wa sawtu codkiisana fiihi waxaa ku jiray saxalun in yaroo habeeba qasiimun wuxuu nebigu ahaa mid isku qaybqaybsanoo isleegleeg buu ahaa oo aan kala duduwanayne isu wada dhadhow buu ahaa hadalkii ummu macbad ayuumbuu sheekhu adeegsadayoo ablaju lwajhi daahiru lwadaa'ati lam tacibhu sujla walam tusir bihi sacla adcaju ahdabu maxaa tihi fii cunuqihi halkaasunbuu fii cunuqihi saddex bay tii isagna jiid buu yidhi waaskumacne wasiimun qasiim fii sawtihi saxal marka intaa ay ku macnaysay aynu dul istaagno ablaju wejhin wejigiisu waa weji dhalaalaya daahiru lwadaa'a quruxdiisuna bannaanka ay taagan tahayoo quruxda qaar baa marka loo fiirsado muddo la egeego loo dhaadhacaa laakiin tiisu middaah ku jiraba maahee bannaankaay taallaa alkhalqu minhu abuurkiisuna lam tacibhu may ceebaynin sujla ulays hilib sujladu waa hilibqabatin nebigu ma lahayn qof hilib badan oo baruur la dhaqaaqi waayey ma ahayn kala haw fadhiin walam tusir bihi asraa yuzri izraan may nusqaaminin min saclatin weydnimo labadaa dhinac midna muu jirin qof hilib la dhaqaaqi waayey oo fardadaa loo furayo hee iyo mid weydoo dabaysha laga ilaalinayo midna ma ahayn dhexdhexaad hilboon baadin waa gaari baadin ayuu ahaa hilib wanaagsan oo jir buuxa ayuu lahaa adaj buu ahaa salawaatu rabbi wasalam aleh indhihiisu waa caddaayeen inta xaydhkii walahdaabu baadadkuna fiiha waxaa ku jira wadaf dheeraan baadkiisu waa dheeraa ishu markay ballaadhan tahay caddahay ee ahdaab fiican leedoo dhaadheer qurux weeye ayuu meel la soo istaagaya min duuliha say dheer tahay aw qadafun laab yar baa ku jira aw cadafun E laabnaan oo timuhu soo yar laabmeen waljiidu luqunta fiihi nebigana saddex dheer baa ku jiray wasiimu waa qurux badnaa wasawtu codkiisana fiihi waxaa ku jiray saxal ay baxa in yaroo xabeeb ah aan badnayn xabeeb jiqa ma ahayn qasiimun waxaa la ydhaa iyadoo wa israaciso waxaa tidhi qasiimun wasiim bay tii qof qurux badan asay isu qaybqaybsanayn baa jira kan waa iswada leegya wey meel meel la odhan karo xagga jidhkiisoo dhani waa iswada dhigmaa oo waxaa laga yaabaa qofka hadduu dheeraado ase aanu luqu dheeraanin ina laga yaabo xogay dacfi ku jiro ama uu gaabaya laakiin luqu dheer iyadana nooc kale noqonaysa laakiin inuu isu wada qaybsanaadaa waa wax quruxda tilmaamaysa weeye kaiifu lixyatin garhkiisu waa cufan yahay kaana waa soo marnay asaju aqranu asaju waa uu sunnayaal waaweynaa nebiga sunnayaashiisu sunnayaal waafiya ayuu lahaa aqranu oo isgaadhay halkaasay isugu yimaadeen bartaa dhexe axlaahu waa qofka ugu macaan min qurbin marka loo dhowaado lahu isaga wa axsanu isaga ugu qurux badan ajmaluhu ugu qurux badan min bucdin haddii laga fog yahay wa yacluuhu waxaa koreeya abhaa ay bahaa-un baa koreeya qurux baa kor marta idaa maa yatakallamu haddii uu waabhaa quruxbaa yacluhu kor marta id maa yatakallamu hadduu hadlo albahaa'u quruxbaa kormarta u kusoo sidaas leegbaa yacluhu uu kor maraa in samad hadduu aamuso mantiquhu ereyadiisu ka kharasin waa kuulo taxadarad soo dhaadhacday kuulo midhmidh u dhacaya tusba xabadxabad loo ridayo hadalkiisu weeye faslulkalaami hadal kala baxsan laysa fiihi kuma sugna hadalkiisa hadarun tororog ma badna hadalkiisu xulwa almaqaali hadal macaan maa caraahu kuma yimanin nasrun yaraan hadalkiisu mana yara mana badna kauliyati asaja aqrana ajmal naasi waaxlaahum waxay tidhi ajmalu nnaasi wa axsanhum min baciid wa axlaahum min qariib si cajiibay u quruxso waxay tidhi garhkiisu waa cufnaa sunnayaashiisuna way ballaadhnaayeen aqran bay ahayn aqran qaaris gaadhay wasfiga dambaynu gaari doonaana wuxuu odhanayaa may ablaj ablajku waa kaana isgaadhin way isku soo dhawaadeen laakiin inbaa u dhaxaysa culimmadu waxay isku waafajiyeen islaamtu maadaama in yar la joogtay inay meel fog ka fadhiday qofka ka yar durugsan wuxuu qaadanayaa inay timi isgaadheen qofka ku dhowaadana inay in yar xuduud yar u dhaxayso ayuu ogaanayaa markaas khilaaf ma jiro marka waxay sheegtay qadiyad cajiiba waxay tidhi dushaa qofka ka eega qurux buu la dhacaya qofka u dhowaadee la dhaqmee waraystaana ka daran oo qofka laga yaab inu quruxda kugu qanciyo aseemta markaad u dhowaato caqligiisa iyo garaadkiisa iyo arrinkiisu aad tidhaado fanash oo aad candhuuftaadii hee aad dib u ceshato iyadu waxay leedahay dusha iyo hoosba waa kuu qancinaya haddii nebigu hadlo idaa takallama sama wacalaahu lbahaa hadduu hadlo wuu dallacaayo caqligiisa iyo garaadka iyo hadlayo wuu dallacaya wa idaa samata calaahu lwaqaar hadduu aamusana deganaan ba fuulayso xushmad iyo haybad buu yeelanaya hadalkiisibay qiimayso waxay tihi kaana mandiqahu kharasaati nadmi yataxadarna waxaad moodaa hadalkiisa kuulo ama tusbax midhmidhu soo dhacaya hadalka nebigu baas ma ahayn wuxuu ah midhmidh ereerey la fahmi karo markaasuu haddana saddex jeer ku celin jiray si loo fahmo faslulkalaami bay sii xoojisay hadal kala baxbaxsan wey oaan isku dhex jirin markaasay haddana waxay ka sheekaysay hadalkani kamiyadiisu waa intee ma hadal daadaa oo ku hafinayo ku qaadanayo yaan iga aamusiyaa se allow muu hadlabaa mid aamusanoo tolomuu maruu afka kala qaado dadku inta badan waxaa laga yaabaa midna inuu xaggan u dhaco bal inaga aamusiiye idaacaddan la ydhaahdo inuu shib xagga kale u dhaco hadalka ku deeqsiin waayo ah, yaa allaahyo ninkan wax inooga soo saaran la midna ma ahayn ee waa maxay hadal dhexe waxay tidhi laa nasrun walaa hadrun laa nasrun ma yara waxa la dhahaa ceelka la maaxinayo ee sidaa loogu qabanayo qofkan aad afka ka soo guraysa maaha ee dehee maxaa la yidhi ku celi halkaa maxaa looga jeeda kaa hadalkuu saacidi waaye maaha walaa hadar mid kugu albakinayana ma aha dhexdhexaad wey kaiifu lixyatin garhkiisu waa cufaya asaju sunnayaashiisa ayaa weyn aqranu iskaadhay axlaahu waa macaaya min qurbin lahu haddii loo dhowaado wa axsanu waana wanaagsan yahay ajmaluhu waanu qurux badan min bucdin fogaan wa abhaa yacluuhu wayacluuhu lbaha saasay noqonaysaa wayacluuhu waxaa kor maraya albaha idaa maa yatakalamu hadduu hadlo albaha kadaaka sidaasi leeg baa yacluuhu kor maraya alwaqaaru deganaan in samad hadduu aamuso mandiquhu hadalkiisiiyo ereyadiisu ka kharasin waa kuulo taxadarad soo dhacay faslulkalaami hadalkiisu wuxuu ahaa fasli laysa fiihi hadrun badnaani kuma jirto xulwulmaqaali hadal macaan maa caraahu ma asiibin nasrun yaraani laa baa'inun tuulan walaa yuqtaxamu min qisarin fahuwa calayhimu yacdumu laa baa'inun mid maaha mid ka dhex mudhay tuulan dherar dadka ka dhex mudhay sidaa loo eegayo walaa yuqtaxamu mid laga lalinayo indhaha min qisarin gaabnaanna maaha yuqtaxam ishaa ka boodaysa oo ka dullalaysa fahuwa isagu calayhim saaxiibadiisa yacdumu waa ku wen yahay binadrati lmandari muuqaalka dhalaalayuu kaga wen yahay iyo walmiqdaari darajada waa kaga wen yahay taxufuhu waxaa ku wareegsan alrifqatu rifqadii baa ku wareegsan waa alrifqa waa dadkii wada socday dadka wada socda maxaa la ydhahdaa rifqa waa lod ama maxay noqonayaan rafiiq baynagu nidha waa iska dee iyadun biictimaarin amar qaadasho ayay ku weynaynayaan in umiruu haddii la amro tabaadaruu waa degdegayaan imtisaalan iyagoo fulinaya aw qaala qawlan hadduu erey yidhaana ansatuu way aamusayaan ijlaalan weynayn fahwa isagu ladaa asxaabihi qoladan la socota maxfuudun ay yusricuuna waxay u degdegayaan taacatan waa mid amarkiisa la yeelo maxshuudun waa mid lagu ururo maxshuud qofka lagu soo ururee dadku ay jecel yihin laysa bicaabisin maaha mid weji macbuusoo weji tubaya walaa mufanidin mid caqligiisu yaryana maaha bidaka sidaasay carafathu ay ku qeexday ummu macbadii islaantii ummu macbad saasay ku qeexday waxay tidhi dherarkiisu mid ummadda ka mudhay maaha mid intuu aad u gaaban yahay ishu ka lalaysana ma ahe waa dhexdhexaad fa huwa calayhim yacdumu qoladan uu la socdo wuu ku weyn yahay qofka dadka la socda ayuunba ama karaamo u yeelaa ama aanu yeelin waxay tii qoladuu la socdaa karaamay u yeeleen ko maxay ugu yeeleen binadrati lmandar mandar kan dhalaalaya wuu kaga duwan yahay kow walmiqdaari darajaday siiyeenna wuu kaga duwan yahay taxufuhu rifqatu kooxdani way ku hareeraysan yihiin bi'timaarin bay ugu hareeraysan yihin numero haddii la amro markiiba dhaqaaqayaan tabaadaru way degdegeen imtitaalan waxaa soo qabanayaan sidaa dhe way odhanayaan aw qaala qawlan hadduu erey yidhaana ansatuu way aamusayaan ijlaalan weynayn oo dee waa abubakar iyo camru fuhayra ninkan kale ee gaalkae cabdillahi ibnu warayqidnaa isna uu la qabsadayoo noloshaasu la qabsaday fa huwa nebigani ladaa asxaabihi qolada la socota maxfuudun waa mid amarkiisa la yeelo ay yusriciina waxay u degdegaan aacatan aacadiisa u degdegaan maxshuudun waa mid lagu ururo oo qofka lagu rawa qofke laysa bicaabisin mid weji adkeeye maaha noloshiisaba maalindhabu wejiga adkeeye maalintiina qur-aankay ku taallaa cabasa watawalla an jaahu lacmaa qofkana maxaa la xusaa intiisa baa la xusaa nin runla ahaa hadday maalin beeni ka dhacdo waryaa hebel maalintuu hebel beenta sheegay isaga waa u sharaf waayo waayo noloshiisa kaloo dhanba wata lala yaaban yahy laakiin ka kale wada beentaa maxaa la sheegaya isaga maalin run sheegaa lodhaya hebel maalintuu ina wanaajiyo runta inoo sheegay markaa umaaha ammaan waayo noloshii kaleo dhan buu kharibay laa caabisin laysa bicaabisin walaa mufanidin almufanid waa kala dha war waxba ku hadli maysa aamus mufanid atafniid lowlaa an tufaniduun waa kii nabiyulahi yacquub lahaa haddaydan caqliyaraan igu sheegayn waan inii la ajidu riixa yuusuf lowlaa an tufaniduun bidaaka sidaasay carafathu ku qeexday ummu macbadii waay baabu dikri wasfi hind ibni abi haala lahu ninka la dhaha hind ibni abi haala hind ibni abi haala atamiimi waa rabiibu nabiy nabigaa soo korayey khadiijaa dhashay nin fasiixa buu ahaa yaraantii buu nabiga arkayey wuu la soo koray si wacan buu uga bogtay wabnu abi haalata ninka la hind zaada wuxuu ku daray lamaa wasafahu markuu tilmaamay mufahaman wafahma kaana wuxuu ahaa mufahaman mid la weyneeyo wafahman sidiisana u weyn isaga weynaa isagoo ilmo yar baa la qadarinaya la qiimaynaya isagoo nebi ba ahayn bay dadku ka dambeeyeenoo saadiqu aabiin lahaa mufahaman waa la sii weyneeyo waxyi baa lagu weyneeyey iyo doorashada ilaahay liwajhihi talalu'un talalu'u wirwirh iyo dhalaalbaa liwajhi wejigiisa u sugnaaday kalbadri sida dayaxa sadayaxa ayuu werwerayaa muctadilu lkhalqi abuurkiisuna waa dhexdhexaad oo hilib badanna ma laha weydna maaha cariidu sadri laabtiisu waa ballaaran tahayoo ee garbaha ayaa kala fog cadiimu haami madaxiisuna waa wenye alhaam waa madaxa dabcan weynaan dee kayra caadiya oo tan laga khalkhalaa maahee waa madax weyn oo u qalmo weye oo carabtu waxyala isku caayi jireen bay ka mid ahayd madaxu inuu yaraado waasiculjabiini dhabankiisu waasicyo ballaadhan yahay dhabankiisu famun afkiisuna daliicun fidsan yahay aqna alcirniini aqnaa dallacan alcirniini caarada hore sanka kor buu u dallacan halkaa hore caaradu inay kor u yar dallacnaato sandheer oo caaradu aanay soo qoolaabnayne kor u dallacan tahay alcirniin waa caarada hore yacluuhu waxaa ka koreeya nuurun nuur iyo iftiin ba ka koreeya ma ra'aahu qofka arka id lam yata'ammal haddaanu u sii fiirsanin dannahu wuxuu moodayaa ashamma nin sanka taagaya qofka aan fiirsanin asham wuxuu moodayaa nin santaa ku jiro oo waxoogay dadka iska sarraysiinaya mufallaju lasnaani ilkihiisu qaaray qorqoran yihin weeye ilka isku wada rasaysan oo isku dhegan ma leh waa ilko kala fogfogo fataxaad ay u bannaan yihinna maahee ilka in yar qorqoranoo mid walba meel yaray u bannaan tahay weeye sahlulkhaddi dhabankiisuna hoos u dhaadhacsan yahay dhabanku koodadku aanay soo taagnayne dhaban hoos u dhaadhacsan ashnabu ilka cadcad baadinun hilib leh tawiilu zandi mataantiisuna ay dheer tahay mataanahan gacmuhu ay dheer yihiin azindu azindayn waa laba mataanood mataantan iyo mataantan gacantiiba laba mataanood baynoonagdha qofkaasi mataan baa jabtay iyo labaa jabay waayahay cunuquhu luquntiisa yuraa waxaa la moodaa ka jiidi dumyatin dumyada addumya aruusada bahashan ciyaalka ay sheegaan caruusad luqunteed baad moodaa safaaga iyo toosnaanta maca safaa'i lownihi midabkiisa saafiga ah marka loo eego kalfidati waa fidadoo kale macdanta qalinka ah asaju nabigu wuxuu ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qof sunnayaashiisu weyn yihiin fii hayri qaran iyagoon isgaadhin ismay gaadhine isku dhowaadeen idaa qadiba hadduu cadhoodo baynahuma labada sunna dhexdooda cirqun xidid baa ka soo baxa yudiruhu uu buuxiyo alqadabu cadhadu xidid baa halkaa ka istaaga nebigu hadduu cadhoodo xidid baa bartaa ka boodi jiray ay saxaabadu gartaanoo shibta la kala galo wasaa'iluladraafi saa'il alatraaf wuxuu ahaa mid farahiisu ay shuban yiin fara kuuskuusan muu lahayne faraha gacmuhu way shubnaayeen fara dhuudhuuban buu lahaa raxbu raaxati baabaca weyn dakhmu lkaraadiisi karaadiisku waxa weeye meelaha halkan way isugu yimaadaan laabatada halkan jiqilka way isugu yimaadaan garbaha isugu yimaadaan cagahameelaha isugu yimaadaanoo dhan wuu kuusnaa dariicu lmishyati dariicu ballaadhan almishiti socodka tallaabada markuu qaado meel fog buu dhigayaa meel dhow muu dhigaynin waayahay intaa ayuu ku sifeeyey hind ibn abi haala qaar badan waa dadejinaynaayo waxay soo raacayaan awsaaftii horeynu dhigannay wuxuu sheegay mufahaman wa fahma sidiisuu u weynaayo ilaahay baa sifaad siiyey cid walbaa ku weynayso mufahama waa la sii weyneeyeyo waxi baa lagu weyneeyey wejigiisu waa dhalaalayaa kalbadr sida dayaxa albadr waa markuu shaniyo tobnaad noqdo saasuu dhalaalaya muctadilu lkhalqi abuurkiisuna waa dhexdhexaad abuurkiisu waa dhexdhexaadoo hilib badan oo siyaado ah iyo weydnimo lafa iyo haragisa saaran midna ma ahayne dhexdhexaad buu ahaa waay cariidu sadri laabtiisu waa ballaadhnayd oo inagii tini laabta ballaadhani ilaahay subxaana wa tacala waa kii sheegay alam nashrax laka sadrak ballaadhnaanta khalqigiina waxay odhan jireen qofkani geesinimo iyo raganimo iyo xoog intaba uu leeyah cadiimu haamin madaxiisu waa weeye madaxa iyo yaraantiisu waxay la socotaa jidhka biniaadanka hadduu jidhkii aad uga weynaadunbaa la odhan karaa uu weynye kani waxa weeyaan jidhkuu munaasib la iyaguna waxay tilmaami jireen dee baaba dhaqan bay leedahaye madaxa yar nooc khifa iyo fudayd iyo ayay ku sheegi jireen sidaa ogeed ma ay jeclayn waasiculjabiini dhabankiisu waasic yahay oo waxa weeye weji dhuudhuuban muu lahayn weji ballaadhan ayuu lahaa ilaa la weydiiyey anas maaligo waxa lagu yidhi atara wajha nabiyi sal allahu aleh wasalam mila sayf wejiga nabiga ma weji seef u ahaa weji dhuubanoo sidaa u dhuuban suu yidhi milu lqamar weji ayuu ahaa dayaxoo kale oo ballaadhan hana moodi mid mustadiiro waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inaynu sayr rabna aanu noqonin waasicu ljabiini famun daliicu famun af daliicun ballaadhan af ballaadhan oo labadaa kala jooga maaha kaa cidna qurux kuma tilmaanto laakiin waxa weeye af aan yarayn af yaraantay necbaan jireen carabtu oo rag iyo dumarba hadduu af yar yahay waxaa laga yaabaa inaanay ammaanin ee waxa weeye waa af waxaanay ku sheegi jireen qofku hadduu af yaraado inaanu fasiix ahayn inaanu aftah noqonayn waayo halkuu soo mari laaba oo laakiin ninku markuu alxamdu lilah idha kala waaxmi karo hee saani in maqli karaayo waay famun daliicun af ballaadhan marka markaan leenahay iyaan la moodin dee waxa weeya mid waxoogay fitan aqna alcirniini mid kor u taagan caarada hore ay kor u taagan tahay yacluhu waxaa kor mara nuuru nuur ka koreeya man qofka arkaa idaa maa lam yata'ammal haddaanu u sii fiirsanin dannahu wuxuu moodayaa ashamma mid taagaya mufallajul asnaani mid ilkihiisa la qorqoray weeye oo ilkuhu waxooga yarbaa u dhexeeya oo laga findhicli karayo sahlulkhaddi dhabankiisu sahlan yahay sahl waxa looga jeedaa hoos buu dhaadhacsanya dhabanku oo dadka qaar baa dhabanku soo taagan yahay lafta iyo hilibku ay koru taagan yihiin isaga hoos ba u dhaadhacsanaayeen dhaban sidaa loo salaaxi karu lahaa ashnabku waxa weeye ilkuhu markay cadcad yihiin weliba xararka yaree dhallinyaranimana uu ku yaalo ayaa ashnab laydhaa ilka cadcad oo saafi ayuu lahaa badinun hilib buu lahaa nebigu calayh salaatu wasalaam isma diidayaan markii aynu lahayn wasfigiisu lam tucibhu sujla walam tuzir bihi sacla iyo tan isma diidayaanoo kol haddii aadna uma naaxsanayn mana dhuubnayn qof hilboon buu haweeyo xubin walbaaba buuxdo laakiin wax siyaadii aanay jirin tawiilu zandi zandigiisa iyo mataanaha gacantuna ay yihiin qaardhaadheer cunuquhu luquntiisa yuraa waxaa la moodaa kajiidi jiidi dumyatin dumyada ama caruusadda ee luqunteedo kale xagga saafinimada iyo toosnaanta maca safaa'i lownihi kalfida asaju buu ahaa mid sunnayaashiisu ay waawen yihiin fii hayri qaran iyagoon isgaadhin idaa qadib hadduu cadhoodo baynahumaa dhexdooda cirqun baa ahaaday xidid yudiruhu lqadab cadhadu ay darariso oo ay buuxiso wasaa'ilularaafi alaraf waa faraha faruhuna waxay ahayd saa'il qaar dhuudhuuban oo kala shuban raxbu raaxati raaxadu waa baabacada baabaca weyn dakhmulkaraadiisi meelaha isugu yimaadaan lafuhuna ee u kuuskuusan ama u ballaadhan dariicu lmishyati ama sariicu lmishyati idinkama sariic buu idiin qorayaa mise dariic dariic waa lugto la fidiyo oo meel fog la dhigo wabnu abi haalata zaada wuxuu ku daray mufahaman wafahma liwajhihi tala'lu'un kalbadri muctadilu lhalqi cariidu sadri cadiimu haamin madaxiisu waa weyn yahay waasicu ljabiini dhabankiisu waa ballaadhan yahay famun daliicun afkuna waa fidsan yahay akhna alcirniini sanka caaradiisuna waa dallacan tahay yacluuhu nuurun man ra'aahu qofka arkaa id maa lam yata'ammal haddaanu u fiirsanin idaa maa lam yata'ammal bay ahaan layde wuu iska soo gaabsadeeye danna wuxuu moodaya ashamma midki maaratay isqaadqaadaya mufallajlasnaani ilkiisu waa feedhan yihiin sahlu lhadi dhabankiisuna waa sahlan yahay ashnabu ilkacad yahay baadinun hilib leh tawiilu zandi mataanihiisuna dheeryihiin cunuquhu luquntiisa yuraa waxaa la moodaa kajiidi dumyatin luqunteed maca safaa'i lownihi midabkiisoo saafiya kalfidati sida fidada oo kale asaju waa mid weyn fi hayri qaran nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa weyna iyagoon isgaadhin idaa qadib hadduu cadhoodo baynahumaa dhexdooda cirqun ba ahaaday cirqigaasoo yudiruhu uu dararinayo alqadabu cadhadu wasaa'iluuladraafi fariisu waa furnaayeen oo waa ay dareersanaayeen waa dhuudhuubnaayeen raxburaaxati baabacadiisu waa ballaadhnayd dakhmulkaraadiisi meelahay lafuhiisugu yimaadaan waa u weynaa dariiculmishyati ilahi waxaan weydiisanaa cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahum bixamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka wanatuubu ilayk من Baba.